رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd baabu sadaqati almawaashi xoolaha la dhaqdo sakadooda kelimatu sadaqa sida qaalibka waayahan dambe waxaa loo bartay waxii aan sake ahayn laakiin kelimatu sadaqa fii lisaani shaaric qur'aanka iyo sunnada sadaqo sakana way noqotaa sadaqada sunnadana way noqotaa tatawuca sakana waa la dhahaa sadaqana waa la yidhaha qur-aanka kariimkaa saasuu isticmaalay innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waa sakadii waay hud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim marka sadaqadu sakana waa laga wadi karaa midii oo mxuu ahay sadaqadii aan waajibka hayna way noqon karta marka sadaqatulmawaashii waa sakada xoolaha nool waa jamcu maashiya maashiyadana waxa la xoolaha la dhaqdo can anasin waxaa laga warin ana abaa bakrin abubakr kataba lahu wuxuu u qoray kataba lahum wuxuu u qoray abubakar dadka ayb inna haadihi midani waa hadalkan uu qoray inna haadihi midani faraa'idu sadaqati sadaqada waajibaadkeedii waaye ama maqaadiirteedii qiyaasiheedii wey allatii midaasoo farada uu farad yeelay rasuululahi sal lay waslam cala lmuslimiina muslimiinta uu ku farad yeelay yacni sadaqadiiyo sakadii uu nebigu waajib yeelay qiyaasaheedii iyo waajibaadkeedii iyo waata ayib allatii midaasoo amara allaahu alla uu amray biha iyada uu amray wa rasuuluu rasuulkiisuna uu amray wa rasuuluhu hadduu wawda idin qoray waay saama idin qoraya ayib inda bukhaari isagu kuma darin oo rasuulahu marka waxay noqonaysaa allatii amara allaahu biha rasuulahu waa haddii wawda laga xadfo bukhaarina sidaas wey faman suilaha ruuxii la weydiiyo min almuslimiina muslimiinta ka mid calaa wajhiha wejigeedii iyo dariiqeedii saxdaha lagu weydiiyo falyuctiha ha bixiyo ha siiyo socotee ee uruurinaysaa lagu weydiiyo waxa waaye sidaasi shareecadu u sheegtay qiyaasta kugu waajibaysa xoolahay ka waajibayso siyaado lahayn wejigaa ruuxii loogu yimaado lagaga qaadayo ha bixiyo waman su'ila ruuxii la weydiiyo fawqa dalika kaa wax ka siyaadsan wixii lagu lahaa wax ka badan ruuxii la weydiiyana falaa yuctihi yuusan siinin saas manaa yani waa dowladdii ama waa nidaamkii ama sakadii keen baa lagu leeyahay sakada intii xoolahaaga ka go'aysay wax ka badan haddii lagaa rabo waad diidi kartaa waad u diidi kartaa ninka la soo diray sekada uruurinaya adeer laygumale baad dhihi karta falaa yucihi yuusan siin ayib see wey marka maqaadiirtaasi iyo yani faraa'iddaasi waata marka fii maa duuna iyo abaaan wixii ka hooseeyo min alibili geela ah alghanamu adhi baa ahaaday wlhanami wow buu ii qoray meeshaas hadduu idiin ka saara meesha sax ma fii maa duuna wixii ka hooseeyo min alibili geela ah alhanamu ai baa ahaaday wixii ka hooseeyo geel ah waxa ka baxaya waa ai oo maxaa ka hooseeya iyo wixii ka hooseeya fii kulli amsin okay see loo bixinayaa wa fii kulli khamsi dawdin shan tuludood dhexdooda waxaa ahaaday shaatun neef adhi ah dawdka waxaa la yidhaahdaa waa geela kooxda koox geel ah yacni waaxid ama hal laba ka bilow ilaa toban xoogaa yar oo geela la yidhaahdaa dawdka la yidhahda saasaa lagu iطlaaq marka tulud yacni eh, shan tuludood shan neefoo geel ah waxaa ka baxaya may shan kasta shan kasta neef adhiyaa ka baxaya shan kasta maxaan meeshaa fahanay bimacnaa waxa weeyaan shan markay tahay waa neef markay toban noqotona shan iyo tobanna waa saddex neef labaatanna waa afar neef tirada u dhexdhexaysana wax ka soo qaad male an baynu ne hadday lix noqoto waa un halkii neef toddobadu waa un halkii neef sideeddu waa halkii neef sagaal halkii neef waa toban markay xidhanto labay noqonaya shan shanta saasaa laga wadaa marka wixii shan ka yar waxba ha ka soo qaadi oo siyaadaah macnaha ayib fa idaa balaqad hadday gaadho geelii hamsan shan iyo labaatan hadday gaadho fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaadayoo ka waajibaya ibnatu makhaadin ina hooye uuray baa la yidhahda ibnatu makhaadin waa qaalin nirig weeye hooyadeed ay riman tahay da'dii iyada ku xigtay bay riman tahay sanad bay joogtay sanadkii labaad bay gashay oy ku dhex jirtaa bintu makhaad baa la yidhahda makhaadka waa uurka ama rimanaanta la yidhaahda marka hooyadeed baa riman ayaduna sanad bay dhammaysatay sanadkii labaad bay ku jirtaa waana qaalin ama nirigdheh taasaa ka waajibaysa abilaa ilaa laga gaadho meesha maxaa soo gelaya marka ilaa aad ka gaadho ilaa gaadh ilaa intaas halkaa neef nirigtaasii sanadka jirta kii labaad ku jirta umbaa ka waajibaysa ma kordhayso ninka an iyo soddon neefoo geela leh iyo ninka an iyo labaatan leh isku sakay bixinayaan saas inta udhaxaysa waa isku mid awqaas baa la yidhahda waa u fain lam yakun haddaysan ahaanin ibnatu makhaadin nirig sanadkii labaad ku jirta oo hooyadeed ay riman tahay haddiiba geela laga waayo waa tii ku waajibtay ee uu bixin lahaabuuba geeliisaba ka waayay fabnu labunin fa calayhi korkiisa waxa ahaaday ibnu labunin ina hooyo ina hooyo hee caanaley dakarun oo lab ah muxuu noqonaa marka qaalin laba sano u dhammaatay oo sanadkii saddexaad ku jira oo laakiin lab ah geel wuxuu u kal qaalisan yahay dhadiga iyo labka waxaa qaalisan dhadigaa qaalisan saas daraaddeed qaalinta halka sano dhammaysato iyo qaalinka labada sano dhammaysta baa isku mid ah haddii marka qaalintii halka sano jirtay laga waayo qaalin laba sano jiraa markaa laga qaadi fabnulabunifaida balaqad hadday gaadho ilaa somna dhhin kasoo bilow marka tiradii hore waxay ahayd kasoo bilow ilaa waay haddana bay talabaad ka bilaabanaysa ilaa laga gaadho fa idaa balaqad markay gaadho iyo markay gaadho fa fiihaa dhexdeeda waxa ahaaday oo ku waajibaya xiqatun ayaa ku waajibaysa xiqatun waxay wadaaddadeenu dhihi jireen waa qaalin awr mudatay yani inuu ratigu abaahiyo bay gaadhay wey wuu daba dhigayoo taruuqat lfaxli soo dhaaban maxaan ka booday faida balaqat ah, kitaabkayga saqad baa ku jira ah, ayb faidaa balaqad hadday gaadho iiyo tii hore bay ku ekayday fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaatay ibnatu labuunin inahooyo inahooyo caanaley oo dhadig ah ilaa ilaa laga gaadhayo ilaa yani ilaa waxaa ku waajibaysa qaalin laba sano dhammaysatay sanadkii saddexaadna ku jirta waa ayb intaasaa iga go'an aniga faidaa balaqad hadday gaadho fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaatay markaasi xiqatun qaalin awr mudatay oo gaadhay inuu ratigu abaahiyo matruuqat lfaxli oo rati abaahi gaadhay araqada bimacnaa waa ratiga markuu hasha riminayo yani abaahin baa la yidhaahdaa abaahin bale waxbaa loo kala isticmaala saarasho iyo abaahin iyo fuulid iyo waxbaa loo kala isticmaala luqada soomaaliga marka geela abaahin baa la marka taruuqat lfaxli rati abaahin gaadhay ama xilligii ratigu uu rimin lahaa gaadhay wey macnaha xiqadana waxaa la saddex sanaa u dhammaato sanadkii afraad bay ku jirtaa geelu xilligaasuu rimaa ayb ilaa iiina ilaa lixdan laga gaadho maalintaasaa laga bixinayaa sanadka afraad ku jirta laga bilaabo ilaa geelu ka gaadho faida balaqad hadday gaadho waaidaan iiian iyo kow hadday gaadho fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaatay markaasi jadacatun mid sanadkii hanaad ku jirta qaalin sanadkii hanaad ku jirta ilaa ilaa laga gaadho intaasaa laga bixinaya waa isku mid faidaa goortii balaqad ay gaadho toddobaatan iyo lix fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaatay marka bintaa labuunin laba qaalmoodoo ilmahooya caanale oo yacni laba sano dhammaystay sanadkii saxaadna ku jira oo laba abaa markaa ka baxay ilaa tisciina ilaa sagaashan laga gaadho fa idaa balaqad markay gaadho waaxidatan wa tisciin sagaashan iyo kow markay gaadho fa fiiha dhexdeeda waxa ahaaday xiqataani laba qaalmoodoo gaadhay xilligii ratigu abaahin lahaa taruuqataa alfaxli rati abaahin mutay inuu ratigu abaahayo rimiye mutay oo waxay ku jiraan marka sanadkii afraad ku jira wey ilaa iiina wa mia ilaa laga gaadho sagaaan iyo kow ka bilow ilaa boqol iyo labaatan ninka boqol iyo kale iyo sagaashan iyo kowga nin kale waa isku sako inta u dhaxaysana waa lamid ayib saas way waxay ka bixinayaan labada qaalmood ee sanadkii afraad ku jira faidaa zaadad hadday ziyaado calaa ishriina wa mia boqol iyo labaatan hadday ka siyaado walow halna ha ku darmade ah, boqol iyo labaatan somayna boqol iyo labaatan iyo kowba hadday noqotaba ooy boqol iyo labaatankabaha dhaafto hee fa fii kulli arbaciina afartan kasta dhexooda waxa ahaatay ibnatu labuunin qaalin sanadka saddexaad ku jirta ayb wa fii kulli hamsiina konton kastana dhexdiisa waxa ahaaday xiqatun qaalin sanadkii afraad ku jirta masaladaasi marka intaa markii lagu soo gaadhsiiyey shan ka soo bilow intaa hore qiyaas iyo qaacido ay ku socon karta ma jirta inaad xifdido un waay boqol iyo labaatan geelu markuu ka siyaado qaacidaa lagu siinaa marka qaacidada lagu siinaya waxa weeye tirada geelu uu yahay ayaa waxaad u qaybini konton iyo afartan waa inuu imisa konton baa ku jirta imisa afartanse buu noqon karaa baad wixii konton ah waxaad ka bixinaysaa qaalin sanadkii afraad ku jirta wixii afartanana waxaad ka bixinaysaa qaalin sanadkii saddexaad ku jirta sidaa kuwad marka dawaalayka garo oo marka tirada ee sakadu uun ay ku waajibi wixii intaa ka dambeeya waxaad ka raadisaa imise kontonaad mise imise afartanaad baa ku jirta hal konton horta gooni u saaray maxaa soo hadhay maxaa soo hadhay siddeetan waa soo hadhay siddeetan baa soo hadhay maxqay noqon iyadana laba afartanaad <laughs> okay kontonkii maxaa ka waajibaya xiqa sanadkii afraad mid ku jirta labada afartanaadna laba oo sanadkii saddexaad ku jira marka waxaan leenahay waxaa ka waajibaya xiqatun wa bintaa laba binti labuun oo mid walba afartan afartanka ku imaanayso iyo xiqo kontonka ku imaanaysa soo ma ayib boqol iyo afartan buu gaadhay boqol iyo afartan boqol iyo afartan meeqo kontonaad baa ku jirta laba kontonaad iyo iyo hala afartan meeqay noqon marka laba xiqo iyo hal binti labuun sooma ka soco boqoliyo konton gaadhsii saddex xiqo waa illan waa saddex kontonaade boqoliyo lixdan tag meeqay noqone waxba inayna kaa soo hadhin baa la rabaa tirada waxbayna soo hadhin afar min afartana waa sooma meeqaa ku waajibi marka afar binti labuun baa ku waajibaysa ayib ka soco boqol iyo toddobaatan tag konton gooni isaga saararto maxaa soo dhee ya boqol iyo labaatan meeqa afartanaad waay saddex afartanaad saddex binti labuun iyo hal xiqa waay wahaakadaa dawaalayka boqol iyo siddeetan ku soco boqol iyo siddeetan meeqa maba abaysaba aacidadaas saunbay ku soconi soma laakiin qaacidadaasi waxay kuu soconi wixii ka dambeeya inta ka horaysa waxay kaa rabtaa inaad xifdido saama ufahateen ayb taas intaas wey marka saas daraaddeed wuxuuna yidhi faida zaadad hadday ziyaadu geelu calaa hadduu ka siyaado fa fii kulli aaiina afartan kasta dhexdiisa waxa ahaaday ibnatu labuunin wa fii kulli hamsiina konton kasta dhexdiisana waxaa aday xiqatun ba ahaatay qaacidadaa markaaduu ku soco ayib kuwa dhexda ku jirana waxaynu nidhi awqaas baa la yidhahdaa waxba laga soo qaadi maayo yani ma xisaabsana sake ahaan waa iska siyaado faida tabaayana asnaanu libili faidaa goortii tabaayana ay kala duwanaadaan asnaanu libili geela da'diisu fii faraa'idi sadaqaati sakooyinka faradkooda iyo waajibaadkooda ama maqaadiirta sakada faman balaqat ruuxay gaadho marka cindahu agtiisa halkaa wuxuu rabaa inuu ka hadlo waa xadiidku ka hadlaya da'dii iyo sanadkii lagaa rabay ma haysid laakiin waxaad haysaa sanad ka yar ama da' ka yar ama da' ka weyn baad haysaa maalan qaalin laba jiraa lagaa rabay sanad jir baad haysaa ama waxaad haysaa middii da'dii iyada ka weynayd baad haysaa see la yeelayaa way marka masaladaa way masalada hadda uu ka hadlayo faidaa tabaayana hadday kala duwanaadaan asnaanu libili geela yacni da'aaddiisa iyo sannadihiisa fii faraa'idi asadaqaati sakada faradyaalkeeda faman balaqat ruuxay gaadho marka cindahu agtiisa sadaqatljadaca qaalintii sanadka shanaad ku jirtay sakadeeda ruuxii agtiisa ay gaadho oo walaysad aysanna ahaanin cindahu agtiisa jadacatun qaalintaa sanadka shanaad ku jirtana ayna agtiisa ahayn wa cindahu agtiisa waxaa ahaatay xiqatun ba ahaatay midii saddex sano dhammaysato sanadka afraad ku jirtaa agtiisa ou hayaa tii laga rabay oo sanadka shanaad ku jirtayna ma hayo oo xiqada ahayd fa innahaa xiqada uu hayaaye tuqbalu waa laga aqbali minhu xaggiisa taa yar ee tii laga rabay ka hoosayse ka da'yar taas waa laga qaadi wayajcalu wuxuuna yeelayaa macahaa la jirankeeda oo uu ku darayaa shaatayni laba neef oo ari ah in istaysarataa hadday fududaadaan lahu isagoo u fududaadaan maadaama da'dii laga rabay mid hal sana ka yar uu hayo taasaa laga qaadi naqsiga meesha ku jirana wuxuu ku kabayaa laba neef oo adhi uu raacinaya waa hadday u fududaato wey labada neef oo uu helo wey aw amase cishriina labaatan dirhaman oo dirham ayuu raacinayaa yani ama laba neef oo adhiya hadday u fududaato hadday u fududaan waydana lacag buu ku darayaa oo ah labaatan dirham ayib waman balaqat ruuxii ay gaadho cindahu agtiisa sadaqatu lxiqa tii ratiga mudatay oo sanadkii afraad ku jirta qaalintaasa agtiisa sadaqado ah sadaqadii uu sakadu bixin lahaa ah walxaal laysad aynan ahaanin cindahu agtiisana ilaa jadacatun tii iyada ka weynayd mooye tu kale maba hayaba yacni da'dii ka weynayd oo sanadkii shanaad ku jirta ayuu hayaa maxaana laga rabay sanadkii afraad mid ku jirto da'da yar baa laga rabaa ma hayo da'dii yarayd da'dii ka weynayd buu hayaa marka maxaa la samaynayaa fa innahaa jadacada tuqbalu waa laga aqbali minhu xaggiisa taasaa laga qaada uu hayo wa yuctiihi wuxuuna siinayaa almusadiqu ninka sadaqada uruurinayaaye wuxuu siinayaa oo sakada ka qaadaya dadka ishiriina buu siinayaa afartan dirhaman oo dirham aw shaatayni ama laba neefo adhi ah bimacnaa waxa wey tii way masaladii hore cagsigeeda way macnaha isagaa waxaa laga qaaday neefkii saka ahaan ugu waajibay midkii ka sarreeyey baa laga qaaday siyaadada la socota ninka sakada uruurinayaay waa inuu celiyo oo ama laba neefoo adhiya u celiyo ama uu labaatan dirham u celiyo sidaasaa looga qaadi marka ayb wayuciihi wuxuu siinayaa almusadiqu ninka sadaqada ururinayaayo cishriina dirhaman aw shaatayn waman balaqat ruuxii ay gaadho cindahu agtiisa sadaqatu lxiqa xiqada sadaqadeedii iyo sakadeediibaa agtiisa gaadhay oo xoolihiisa lagu yeeshay walaysad mana ahaanin cindahu agtiisa ma ahaanin xiqa ma hayo wa cindahu agtiisa waxaase ahaatay ibnatu labuunin midii sanadkii saddexaad ku jirta oo markaa way ka yartahay sooma ah, xiqadu sanadkii afraad bay ku jirtaa ibnu tulabuunkuna sanadkii saddexaad bay ku jirtaa sanad bay ka yartahay hmm? muxuu yidhi walaysad cindahu saas ma idiin qoranta maya wuu dambeeyaa warkaas wuu dambeeyaa ah, waxaa laga yabaa inuu kaa go'an yahay ama yakhldaya nacam marka xibqaa laga rabaa walaysad cindahu agtiisa ma ahaanin waa cindahu agtiisa waxaase ahaatay ibnatu labuunin tii ka yarayd baa ah fa innahaa ibnatu labuunka oo tayar ah tuqbal waa laga aqbali minhu xaggiisa wayajcalu wuxuuna yeelayaa macaha la jirankeeda oo uu ku daraya oo bixinayaa wey shaatayni laba neef oo adhiya in istaysarataa hadday fududaadaan lahu isaga aw amase cishriina buu raacinayaa labaatan dirhaman oo dirham markaasi waxa weeyaan isagaa marka siyaadada wato waay soo ma siyaadadii isagay raacday waa inuu iska bixiyo laba neef oo adhiya ku gudo ama labaatan dirham waman balaqad ruuxay gaadho cindahu agtiisa sadaqatu ibnati labuun ibnatu labuun sadaqadeeda iyo sakadeeda agtiisa gaadhay oo lagu yeeshay walaysad mana ahaanin cindahu agtiisa ilaa xiqatun mooye oo tii ka weynayd ah ayib fa innahaa xiqada tuqbal waa laga aqbali minhu xaggiisa wa yuctiihi wuxuuna siinayaa almusadiqu kii sadaqada ururinaya sakada qaadaya cishriina dirhaman labaatan dirham aw shaatayni abal laba neef buu celinaya laba neef oo adhiga ayib waman balaqad ruuxay gaadhay cindahu agtiisa sadaqatu ibnatu labuun ibnatu labuun sadaqadiisa sadaqadeediibaa agtiisa gaadhay oo lagu yeeshay waa qaalintii sanadka saddexaad ku jirtaye walaysad mana ahanin cindahu agtiisa ibnatu labuun agtiisa aynan ahayn wa cindahu agtiisa waxaase ah ibnatu makhaadin midii sanad dhammaysatay sanadka labaad ku jirtay oo iyada sanad ka yar ayb fa innahaa ibnatulmakhaadka tuqbalu waa laga aqbali minhu xaggiisa wayajcalu wuxuuna yeelayaa macahaa la jirankeeda shaatayn laba neef oo adhi ah in istaysarataa hadday fududaadaan lahu isaga aw amase dirhaman oo dirham buu raacinayaa oo ku darayaa waman balaqat ruuxay gaadhay cindahu agtiisa sadaqatu ibnati mahaad ibnatu mahaad sadaqadeedaa agtiisa gaadhay ayib waxaa laga wadaa bimacnaa qaalintii sanad dhammaysatee sanadka labaad ku jirtay ayaa sakadiisii noqotay walxaal laysa aynan ahaanin cindahu agtiisana ma ahaanin ila bnu labuun yani ibnu labuun dakarin oo lab'a ah mooye maxaa laga rabay qaalin ama nirig sannad dhammaysatoo sannadkii labaad ku jirta ayib ma hayo wuxuuse hayaa qaalin ama nirig ama qurbac kolba kaad dhahdaba sannad laba sanno dhammaystay oo sannadkii saddexaad ku jira soo ma sanad laba sanuu dhammaystay sanadka saddexaad buu ku jira sanad buu ka weyey qurbacaasuu hayaa nirigtii halka sano ahaydna ma hayo maxaa la samaynaa marka ayb wuxuu yidhi marka fainahu isaga yuqbalu waa laga aqbali inahu ibnulabuunka ayaa yuqbalu laga aqbali minhu xaggiisa qaalinkaas sanadka ka weyn ayaa laga aqbali walaysa mana ahaanin maahu la jirankiisa shayun waxba ma ahaanin yacni waxa weeyaan qaalinkaas ama qurbacaasi sanadka ka weyn baa laga qaadi waxna loo celin maayo maxaa wax loogu celin waayey leanna waan soo marnayoo bilowgii hobara horeba waxaanu nidhi qaalinta ama niriigta sanadka dhammaysatay sanadka labaad ku jirta iyo qurbaca labada sano dhammaystaye sanadka saddexaad galay waa isku qiimo soo ma kan haddii la waayo kanaa lagu gudi haddii marka uu tii dhadigaa waaye kii labka ahaa la helo kaa umbaa laga qaadi waxna loo celin maayo walaysa macahu shay saasaa laga wada ayb sidaasaa marka laysugu gudayaa axaadiista iyada ah waxaa deliishada ama xadiiska qaybtiisa waxaa deliishada culimmada qaarkoodoo qaba sekada qiimo waa lagu bixin karaa sekada qiimo waa lagu bixin karaa yacni haddii geel lagaa rabay badelkiisii ai waad bixin kartaa badelkiisii lo waad bixin kartaa qiimihii inaad bixisoo neefkii lagaa rabay ama xoolihii lagaa rabay laf ahaantoodii aadan bixinin baad heli kartaa qolada qabta waana culimmada qaar ka mida yani qiimihii inaad bixiso umbaa laazim ah oo waa asaxaysaa laakiin xadiisku macnaha ma faa'iidaynaye macnaha wuxuu faa'iidaynayaa ruuxii wixii uu bixin lahaa waaya waxaa intuu ka tago qiimihiisaa loo ogol yahay markaa ilaan waxay tidhi ruuxii waaya jadaco waaya xiqa laga qaadi soo maa waxna wuu raacin ruuxii jadaca xiqa ay ku waajibtay oo jadaca laga qaado isagii wax loo celin waxa la celinaya marka ee jinsiga kale ama adhiga ama lacagtaa waa markay suuroobi weydo yani da'dii la rabay markii la waayo marka cinda tacadur markay adkaato jinsigii iyo noocii lagaa rabay markay adkaato baa looga wareegi karaa qiimo iyo nooc kale looga wareegi karaa saas waa xadiidku kutusayaa laakiin mutlaqanba qiimaa lagu bedelan karaa biduuni cudrin kama muuqato xadiiska lakin waa masle khilaafiya waman lam yakun ruuxuusan ahaanin cindahu agtiisa ilaa arbacun afar mayo min al ibili geela ka mida falaysa ma ahaanin fiihaa afartaa dhexeeda shay-un shay ma ahaanin oo waxba laguma laha waay ilaa an yashaaa inuu doono mooye rabbuhaa ninka iska leh inuuba doono mooye halka muxuu ku sheegay yacni wuxuu inoogu sheegay geela nisaabkiisa sakadu ay ka waajibto yacni tirada ay sakada waajibnimadeedu ku bilaabanayso waa afar wixii ka badan oo meeqa ah de shan waay shan wixii ka yar oo afar iyo wixii ka sii yar ah waxba laguma laha waxba laguma laha bimacnaa ruuxa iskale zaka kuma waajibayso laakiin hadduu isagu wax sadaqaysanayo way u furanta ilaa an yashaaa rabbuha waxaa laga wadaa ruuxa iskale isagu hadduu sadaqo la baxayo dee sadaqadu iyadu ma xidhno afarta wada bixin karaa qaar buu sadaqayn karaa taa waa sadaqa aan laazim ahayn laakiin sekada laazimka kuma waajibto marka nisaabu libil waa shan neef iyo ka badan ayb waana laysla ogolyahay khilaaf kama jira masalada iyada ayb wa fii sadaqati alghanami halkaa marka geelii baan kaga soo baxnay geelii halkaasaan kaga soo baxnay wa fii sadaqati alghanami adhiga sekadiisa fii saa'imatihaa adhiga kiisa foofa sakadiisa ayib idaa kaanad hadday ahaato arbaciina afartan markay ahaato fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaatay shaatu neef adhi ah adhiga sakadiisa haddana adhi oo dhan ma ahe fii saa'imatihaa adhiga kiisa foofaa la yidhi oo daaqa bannaanka u raadsada oo daaq ilaahay dhaliyey soo daaqa oo wax juhdi iyo dadaal kale oo la geliyey ayna jirin la foofiyey uun geelna saasaan ku soo marnay fii saa'imatiha midda foofta waay waxay kutusaysaa cinda aljumhuurna ay qabaan oo a'immadu ay qabaan xoolaha la calfiyee xaraysan ama geel ha noqdo ama adhi ha noqdo ama lo' ha noqdee seke laguma laha maxaa yeelay dee kharashka ku baxaya lagu calfinayaabaan sahlanayn midda ilaahay wuxuu bixiyey bannaan ka soo daaqaysa midda sakadan lagu leeyahay laga hadlayo waxaa khilaaf culimmada dhex maraya sanadkii qaar ka midana la calfiyo qaar ka midana ay foofto soo daaqdo qaar waxay leeyihiin waxaa la qabanayaa aqlabka sida badan baa la qabanaya inta badan miyay daaqaysa mise inta badan baa la calfinayay qaar waxay leeyihiin nisbadaa la fiirinaya adugu meeshaa tafaasiil fiqiya ku jirta ijtihaadaad fiqiya laakiin asalka xoolaha foofaa sakada lagu leeyahay idaa kaanad hadday ahaato arbaciina afartan markay ahaato adhigu fa fiiha dhexeeda shaatun neef adhiya ahaatay meeshaa waxay muujinaysaa adhiga afartan baa nisaabka sakadu ka waajibta ah wixii afartan ka yar saka laguma leh ayb afartankii maxaa ka waajibaya hal neef oo adhiya ilaa ishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan uu ka gaadho afartan ilaa boqol iyo labaatan uu ka gaadho hal neef baa ku waajibahaya ninka boqoliyolabaatanka adhiga a ah leh iyo ninka afartanka adhiga a ah leh waa isku sako hal neefun bay ka wada bixinayaan ilaa intaa iyo inta u dhaxaysa hal neefun waayo macnaha saas weeyaan faida ah. hmm. hmm. kuwa aan foofin eh, nirgaha iyo waxaraha iyo baraarka iyo kuwa aan foofine xaraysan waa inoo soo soctaa minhaaj lama hor orday dhahaan darsigeenna caaw ku imaan doontaa insha allah taala ayb a waan soo sheegnay waxaan nidhi labadaa khiyaar buu u leeyay ruux yacni nirigta halka sani iyo sanadkii labaad ku jirta iyo qaalinka sanadka saddexaad ku jiraay tanna wuu bixin karaa tanna wuu bixin karaa ayb fa idaa zaadad siyaado adhigii hadduu siyaado fa fiihaa dhexdeeda waxa ahaatay hadduu yani ka siyaado boqol iyo iyo labaatan fa fiihaa dhexdeeda waxa ahaatay shaataani laba neef oo adhi ah ilaa miatayni ilaa laba boqol laga gaadho boqol iyo labaatan hal neef baa ka waajibaya laakiin boqol iyo labaatan iyo kow markay gaadho kowgaasi wuxuu keenayaa neefka labaad inuu waajibo ilaa laba boqol laga gaadho waa neefkii reebaadiyuhu nacab yihiin <laughs> adhigiyo boqol iyo labaatana sakadiina soo gashay neefka sanadkaa dhashaay ama xilligaa dhashaay way necab yihiinoo mid isaga ka weyn buu galaafan bay dhahaan siday u saka yihiin reebaadiyaha marka kaasoo kale way necab yihin marka boqol iyo labaatan iyo kow laga bilaabo ilaa laba boqol laga gaadho laba neef baa ku waajibaysa fa idaa zaadad hadday ziyaaddo waaxidatan hal neef hadday ku siyaado oo ay noqoto laba iyo kow fa fiihaa waxaa ahaaday dhexdeedo waajibaya alaau shiyaahin saddex neef oo adhya ilaa alaaumiatin ilaa saddex boqol laga gaadho yacni boqol iyo kow waxaan u jeeda boqol iyo kow ilaa saddex boqol saddex neef ka waajibaya ayib fa idaa zaadad hadday siyaaddo oy ka siyaaddo saddexda boqol markaa ka siyaaddo fa fii kulli mi'atin boqol kasta dhexeeda waxaa ahaatay shaatu neef adhi hadda marka qaacidadii lagu siinaya qaacidadii geela soomaynaa markaa soo gaadhay sooman qaacido laynama siinin adhiguna markuu soo gaadhaa qaacido lagu siinaya qaacidadu maxay tahay markaa saddex ba haduu soo gaadhoo dhaafay wixii intaa ka dambeeyo boqolboqol uunu xisaabi boqolkiibana neef ku waajibi wixii boqol ka yarna waxbaha ka soo qaadin qaacidadu waa saa kulli miatin shaatun waay oo waxay noqonaysaa marka afar boqol ilaa uu ka gaadho adhigu saddexunbaa ku waajibay laakiin markuu afar boqol gaadho afraad baa waajibaya afar markuu dhaafo afartii unbaa ku waajibaysa ilaa shan boqol u gaadho markuu shan boqol gaadho neefkii shanaad baa waajibay lix markuu gaadho neefkii lixaad baa waajibaya boqol markaa u xisaabi way macnaa fa fii kulli mi'atin shaatun way markaas wixii dhexda ku jirana xisaabin ayb walaa yu'khadu lama qaada buu fi sadaqati sadaqada dhexeeda zakada dhexeeda lama qaado xoolihii laga qaaday wey hadda adrhigii kaga soo baxay lo'duna waa inoo maan doontaa insha allahu tacala walaa yu'khadu lama qaado fi sadaqati zakada dhexdeeda xarimatun lama qaado xarimatun neef duqoobay oo daa ah. oo markuu duqoobadee uu da' noqdo dhuuxaa ka dhammaanahayo isaga dhanba iska rafaata mid tacbaan oo da'ah sakada lama qaado ayb walaa daatu cawaarin mid ceeb lana lama qaado mid ceeb iyo dhaliil leh oo markii suuqa la geeyo ceebtaasi ay qiimihiisa dhimayso kaana la qaadi maayo oo lama bixiyo ayb walaa taysunna lama qaado yacni qoodha yacni neefka qoodha ahee ratiga inta hadda tayska waxaa loo isticmaalaa faxli baa laysku yidhaahdaa laakiin tayska adhigaa loo isticmaalaa oo wuxuu noqonayaa eh, ama wanka idaha abaahiya ama saartadheh iyo sidoo kale orgiga riyaha loogu talagalay inuu rimiyo labadaasaa la yidhahdaa tayska la yidhahdaa marka isagana lama qaado asagu qiimo ahaan waxaa laga yaabaa adhiga kale la qaadayaaba ka qiimo badane lakiin waxaa dhici karaysa baahidiisaa badan baahidiisaa badanoo waxaa u baahan ninka xoolaha le baa u baahan oo shaqo wuxuu qabanayaa aan cid kale inaan loo haynin dhici karto saas daraaddeed in qoodha laga qabtaay iyadana sax maaha taysun ilaa an yashaa inuu doono mooyaane almusadiqu ninka sadaqada bixinaya inuu doono mooye sidaas weyaan haddii la yidhaahdo almusadiqu oo saadka iyo daalkaaba la shado bimacnaa wuxuu noqonayaa mutasaddiqu ruuxa sadaqada bixinayuu noqonaya waana ruuxa maaligee hantida leh sakadu ka go'aysa way sidaasayna xarakeeyeen culimmada badankood si kale haddii la xarakeeyo saadka la fududeeyo oo shadka laga qaado oo la yidhaahdo almusadiqu marka wuxuu noqonayaa ninka sadaqada qaadaya assaaci oo sakada soo uruurinaya oo soo diray ayaa la yidhaahdaa musadiq la yidhaahdaa oo saadka markaan la shadin ah laakiin saadka haddii la shado mutasadiq buu noqonaya ta'diya saadkii baa laysku tadciifiyey ninka sadaqada bixinaya sakada bixinay noqonaya ilaa an yashaa inuu doono mooyaane almusadiqu ninka sadaqada bixinaya halkaa marka yani istinaagu wuxuu u noqonayaa taysku u noqonaya tayska oo neefka qoodha ah waxa uun la qaadi karaa haddii uu ninkii sadaqada bixinahayay soo istaajiyo isagu bixiyo laakiin kuwa kale uma noqonayo kuwa kale la qaadiba maayo walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin xoolo kala tagsan lama kulmiyo layskuma daro walaa yufaraqu lama kala saaroo lama kala sooco bayna mujtamicin ai xoole isku jira xoole isku jirana lama kala saaro khashyata asadaqati sadaqa ka cararkeed darteed sadaqa iyo sakada ka baqitaankeeda darteed la ysuguma daro kii kala marhnaa ama kii isku jiray lama kala madho macnaheedu waxa weeyaan xadiis qaybtani waxay diidan waxa loo yaqaano alxiyal fii isqaat alxuquuq inuu ruuxu u xeeladaysto oo dadku u xeeladaystaan in ay ridaan xuquuq oo meesha ka saaraan say ku imaan kartaa way maalan midda hore oo ah walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yujmacu bayna mutafarriqin mid kala tagsan adhi kala jooga ama xoolo kala jooga oo wax isugu jira jira oo xerada iyo daaqa iyo muxuu ahaaye ee darka iyo kulli kalad marsan ayaa xilligii sakadu markii soo dhowaadaa laysku darayaa isku darkaa marka waxaa lagaga cararayaa sakadii waajibi lahayd baa qaar ka mida lagu baajinayaa ama layskaga ridayaa miaal waxaa u noqon kara laba nin baa mid wuxuu leeyahay afartan neef oo adhi ah midna wuxuu leeyahay afartan neef oo adhi ah say bannaanka u kala daajisanhayeenoo ugu kala marhnaayeen markii xilligii sakadu soo dhowaatay ayay isku dareen isku xeray ka dhigeen isku raacibay ka dhigeen isku wadaan bay ka dhigeen isku muxuu ahaay e, kulli way isku dareen ayib meeqay isku noqdeen marka sideea maxaa ka waajibahay hal neef hadday kala joogi lahaayeen labaa ka waajibi lahaa mid bay baajinayaan marka soo yaani yacni waxa wey waa taxaayul waa xeeladays waxaa jidkaa loo maraya calashaani in yani eh, la rido xuquuqdii masaakiinta marka laa yujmacu bayna mutafariqin taas waay miaal taasaa u noqon karto walaa yufaraqu bayna mujtamicinna waa cagsa daalikoo adhigiioo isku jiro xoolihiioo isku jiray baa la kala maraya markay sakadu soo dhawaato ayadana khashyata sadaqati waxaa loo samaynaya sakadaa laga cararaya ayb kaba soo qaad laba nin oo iyagana mid walba maalan wuxuu lahaa labaatankaasi waa miaalka shaaficiyada waa miaalka shaaficiyada oo waxaa jirta masale maalikiyada iyo shaaficiyadu isku khilaafsan yihiin oo ah xoolaha haddii iyadoo mid walba goonidiisa ayna zaka ugu waajibin haddii isku darka laysku daray zaka kaga waajibayso maalan nin labaatan adhiyuu leeyahy midna labaatan adhiyuu leeyahy soo ma labaatan adhiya iyo labaatan adhiyuu leeyahy hadday isku daraan mid walba goonidiisa wax zaka uguma waajibin oo nisaabkiiba ma gaadhinba hadday isku daraan oy afartan isku gaadhaanna nisaabkii sakada waa gaadhay halkaa marka waxaa ku kala tegaya a'immada oo imaamu shaafici wuxuu leeyahay maadaama isku darku uu gaadhsiiyey xaddii zakadu kaga waajibaysay labada nin sakaa ku waajibaysay neef ha bixiyeen imaam maaligna wuxuu leeyahay war xoolaha asalkoodii nin walba goonidiisa haddayna zaka ugu waajibin iskudar ay isku dareen zaka ku waajibi mayso maxaa yeelay kanna waa faqiir kanna waa faqiir zakana hani bay ku waajibtaa ra'yiga maalig baana xoog badan ra'yiga imaammaalig baa xoog badan marka loo noqdo adilada loo noqdo macnaha sidaas daraaddeed miaalkaasi inoo socon maayo ee miaal waxaa noqon karaya laba nin oo mid walba uu leeyahay boqol iyo labaatan boqol iyo kow adhi ah kaba soo qaad boqol iyo kow adhya way isku jiraan meeqa neef baa ku waajibaysa abadan ma xisaabtii dib ugu noqda laba boqol iyo laba neef meeqaa ku waajibaysa saddex baa ku waajibaysa ayib war inoo kala marh bay dhaheen marka adhigii isagoo isku jira haddii laga sakayn lahaa ilan sanadkii wuu isugu jiraye saddex neef baa ku waajibi lahay oo nin walba neef iyo haaf baa laga rabi lahaa soo markay sakadii soo dhowaatay buu yidhi inoo kala mar boqoliyo kowgaaga kaxayso anna boqoliyo kowgayga ii kaxee maxaa ku waajibaya marka labaa ku waajibaya kanna neefunbaa ku waajibi kanna neef baa ku waajibi neefkii kale dhexda ka saareen maxay saa u yeeleen sababtay u mareen waxa weeyaan kala saariddaa keenaysa marka miaalkaasaa sax noqon karaya ولا يفرق bayna mujtamicin khashyata sadaq ama miaalka kaleetayn hadda sheegayna isaga waa khilaafi oo musallam maaha ayb maa kaana wixii ahaaday min khaliiayni maa kaana wixii ahaaday min khaliiطayni kuwo isku jira xaggooda ka ahaaday yacni sekada ka go'day xoolaha isku jira fa innahumaa iyagu yataraajacaani way isu noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si siman bay isugu noqonayaan yacnii xoolihii way isku jiraan sekadii baa ka go'day haddee neefka laga bixiyey ama xoolaha laga bixiyey labadoodu waxay u qaybsanayaan si siman bisawiyati waxaa laga wadaa nisbo basanti ama nisbo nin walba xoolihiisu intay dhannaayeen ayuu bixinayaa sidaasaa marka kii neefkiisa la bixiyey mooyee kii kale wuxuu ugu noqonaya oo ka qaadanayaa wixii qiimo ah saas way maanaa neefka adhig waa isku jira hal neef baa ku waajibay halka neef midkood baa bixin markuu bixiyo kii kaluu ku noqonayaa oo ka qaadanaya qiimihii isaga kusoo hagaagi lahaa wixii isaga kusoo hagaagi lahaa buu ka qaadanaya haddii adhigiisu saddex meelood meel yahay neefka qiimihiisa saddex meelood meel buu ka qaadanaya haddii xoolihiisu ayiin afar meelood meel afar meelood meel qiimihiisuu neefka baxay buu ka qaadanaya fa innahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiyati saasaa laga wada si siman ma aha inay haafhaaf u kala qaybsanayaane sinnaanta waxaa laga wadaa bimacnaa nisba iyo eh, mxuu ahaay basenti baa loo qaybinayaa xoolihii meesha yaallay wixii baxayna saasay u qaybsanayaan ayb waida kaanad hadday ahaato saa'imatu rajuli ninka xoolaha u foofay naaqisatan mid ka yar min arbaciina shaatin min arbaciina shaatan afartan neef oo adhi ah hadday ka nusqaasan tahay shaatan neef adhi ah waaxidatan oo mid ah falaysa ma ahaanin fiihaa dhexeeda shay-un waxba ma ahaanin ilaa an yashaaa inuu doono mooyane rabbuhaa ninka iskale inuu doono mooye yacnii ninka xool adhigii u foofayey hadduu afartan neefoo adhi ah hal neef ka yaryahay hal neef oo muxuu noqonaa marka iyo wixii ka sii yar wax lagu leeyahay ma jiro inuu isagu sadaqaysanayo mooye hadduu isagu sadaqaysanayo u furan tahay ayb halkaana waa ahigii halkaana waa adhigii khaliitaynkaasi labada wax isku darsaday aan soo sheegnay laba faham bay ka qabaan fuqahadu oo khaliitayn waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin abu xaniifa uu leeyahay xoolo isku jira oo laysku leeyahay laakiin ninna uusan ka kale xoolihiisa ka aqoonin war adhigaa boqolkaa waynu isku leenahay laakiin adiguna hebel iyo hebel iyo hebel baad gooni u leedahay anna hebel iyo hebel baan gooni u leeyahay ma jirto waan isku leenahay way isku dhex jiraan shirkaa la yidhaahdaa shirkadaasoo abu xaniifa u yaqaanaa khaliitayn jumhuurtuse macno ka gedisan bay u yaqaanaanoo khildada waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin way u yaqaanaan taasina waa geli kartaa waxaa kaloo geli kara waa xoolihii waa kala maran yihin waa la kala yaqaanaa adugu xoolahaaga waa taqaanaa isaguna xoolihiisa way yaqaanaa way isku jiraan laakiin oo waxaa ka dhexeeya foofkaa ka dhexeeya xeradaa ka dhaxaysa darkaa ka dhexeeya neefka qoodhe mxuu ahaay baa ka dhexeeya intaasi hadday ka dhaxayso khiltaa la yidhahdaa bay marka abu xaniifa waa ka khaasan yahay macnaha ay jumhuurtu wataan ayb wa fi riqati lacagtii fidada ahayd dhexdeeda waxaa ahaaday rubcushri rubucushri dhexdee ayaa ahaatay bimacnaa riqada waxaa la yidhaahdaa waa waxa la yidhaahdo fidada fidada ilaan laba lacagood bay ahaayeenoo dahabka oo lacagta diinaarka la yidhahda laga samayn jiray iyo fidada oo laga samayn jiray lacagta la yidhaahdo dirhamka loo yaqaana riqada marka waxa la yidhaahdaa waa fidada ama lacag ahaan ha loo hagaajiyo ama caydhiin aan weli la hagaajinin ha ahaato oo sideedii loo soo saaray ha ahaato taasaa riada la ydhahda wa fi riqati fidadii dhexdeeda waxaa ahaatay rubculcushri waxaa laga qaadaya ku waajibaya rubculcushri cushurka waxaa la yidhaahdaa toban meelood loo qaybiya meel ka mida haddana rubcu wuxuu noqonayaa intii soo baxdayoo haddana afar aad usii qaybiso saasaa la yidhahda cushur bimacnaa shaygiioo toban u qaybisay qaybtii baa cushur la yidhahdaa maalan laba boqol toban u qaybisay meeqay noqone hmm? laba boqol toban u qayb meeqwe labaatan waxaan leeyahay marka cishruuna waa cushru lmi'atayn labaatanku waa cushurka labada boqol sooma ma ayib boqolkana markaad u qaybiso toban muxuu noqonayaa waa toban marka cashara waa cushru lmi'atayn ayib cushurkii markuu kuu soo baxo baad haddana afar usii qaybinaya laba boqol cushurkeedu soo labaatan maahayn labaatankii haddana afar usii qaybi maxaa soo baxaya shan shantu marka waa rubcu cushri almi'atayn boqolkuna wuxuu noqonayaa rubcu cushurkiisu ah, labiya badh buu noqonayaa saas mana labiya badh ayuu noqonaya marka rubculcushri sideedaha loo fasira hadii la saasay noqonaya waxaa ka baxaya marka lacagaha dahabka iyo fidada iyo lacagaha hadda la isticmaalo o dhan halkaasay mari doonaan waa u tegi doonnaa waxaa ka baxaya oo ka waajibaya rubculcushri rubcu lcushri waa waxaan hadda la dhihi karo boqolkiiba labiya badh baa la dhihi karaa haddaad intaa ka fududaysatana waxaad samayn kartaa ayada dhanba iyadoo isku jirtaad afartan u qaybini bal afartan u qaybi laba boqol meeqa wa laba boqol afartan u qaybiya meeqa waa un shantii boqolka markaad afartan u qaybisa meeqa wa waa labiya badh haddaad warkaa dheer kasoo soo gaabsatood afartan u qaybiso rubucushrigin baa kuu soo bixi marka waa ariiqa mukhtasaroo dadka un reemagaalka fahmika dadka muxuu ahay ka fudud macnaha rubucushrigaasoo afartanun dhag ku sii waxaa kuu soo baxaya yani qiimihii ka waajibay marka halkaa waxaa maraya lacagaha oo dhan waana u tegi doonaa baab goonihii u samayn doonaa dahabkaiyo fidada faidaa lam yakun hadduusan ahnin almaalu xooluhu haddaysan ahaanin waa fidade ilaa iiina a mia boqol-iyo sagaashan dirhamin oo dirham mooye wax kale hadaysan ahayn boqol-iyo sagaashan dirham mooye wax kale maba ahaba maba wax siyaadaa maleh waa intaa fa ma ahaanin fiihaa dhexeeda shay-un shay ma ahaanin ilaa an yashaa'a inuu doono mooyana rabbuhaa ninka iskale inuu doono mooye wax sadasako ku waajibaysa ma jirto ilaa inuu ruuxa iskale doono mooye meesha waxa uu tilmaamayaa nisaabka ay fidada zakadu kaga waajibto waa laba boqol oo dirham waxii laba dirham ka yar saka kuma waajibto laba boqoloo dirham iyo wixii ka badan ayaa fidada zakadu kaga waajibta oo nisaabka ah ayib laba boqoloo dirham wixii ka yar marka saka laguma leh wixii gaadha ama ka badanna sakaa lagu leeyahy maxaa ka baxaya rubculcushri baa ka baxaya ayib tafaasiisha intaa ka badan oo laba boqol oo dirham hadda ilaan dirham hadda lama yaqaano maqaayista casriga marka loo bedelo oo graam iyo kiilo iyo graam iyo loo bedelo labada boqol ee dirham meeqa gram bay noqonaysaa dahabka laftiisaa inoo imaan doona nisaabka zakadu kaga waajibto iyo isaga laftiisa inaan u bedelno graamka hadda la yaqaano baab gooniyo inoo soo socdo oo dahabkiiyo fidada uu baabayn doono yaan kaga hadli doonnaa insha allahu tacala laakiin hadda intaan baynu kaga gaabsana kaga gudbaynaa toban meelood buu qaybqayb ugu keenay imaam buhaari caleyh raxmatullah wara waxaa wariya kadalika xadiidka addaara quطniyu baa wariya kadalika sidaasuu ku wariyey walahu waxaa u sugnaaday waa daaraquniye walahu daara quطni waxaa u sugnaaday fiihi fi lxadiidi fii riwaayatin riwaayana ugu sugnaaday fii sadaqati اlibili geela sakadiisa faidaa balqad hadday gaadho io hadday gaadho geelii fa fii kulli aaaaan kasta dhexdiisa waxaa ahaaday bintu labuun wa fii kulli hamsiinana xiqatun ba ahaatay qaala daara quطniyu wuxuu yidhi haada kani isnaadun way saxiixun oo saxiixa wa ruwaatuhu ruwaadiisuna kulluhum dhammaantood iqaatun waa rag lagu kalsoonyahay ragga warinayana waa rag lagu kalsoonyahay intaa ah faidaa balaqad xdaa wa cishriina wa mia faidaa zaadad calaa ishriina wa mia waa isku mid marka hadday boqol iyo labaatan ka siiya hadduu xadiiska horena yidhi lafdiganna wuxuuna yidhi hadday gaadho boqol iyo labaatan iyo kow isku meel bay imaanaysaa marka ayb وعن الزهري waxaa laga warin can salimin can abihi qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasulullahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa qad kataba mid qoray asadaqata zakada wuu qoray walam yukhrijha ma uusan soo saarin nebigu ilaa cummaalihi ragka sakada soo uruuriya shaqaalaha sakada dadka ka soo qaada ma uusan nabigu u soo saarin xataa tuwfiya ilaa la oofsaday nebigu waa qoray laakiin looma qaybinin dadkii sakada soo uruurinaya ayb qaala wuxuu idhi faahrajahaa waxaa soo saaray abubakrin ba soo saaray min badi nebiga gadaashi fa camila biha markaasuu ku camalfalay xataa tuwfiya ilaa la oofsaday qaala wuxuu idhi uma kadibna ahrajahaa waxaa soo saaray cumaru cumar min bacdihi gadaashi facamila biha wuu ku camalfalay xataa tuufiya ilaa la oofsaday qaala wuxuu idhi falaqad halaka wuu dhintay cumaru cumar yowma halaka maalintii uu dhintay walxaal inna daalika arrinkanina lamaqruunun uu yahay mid lagu lamaaniyey biwasiyatihi umar dardaarankiisa yacni qoraalkaas nebiga ay ka dhaxleen saa u qoran maalintii cumar uu dhimanayay dardaarankiisiibuu ku lamaanaa ayb halaka bimacnaa wuu dhintay waay oo ruuxa muslimkaa waa loo isticmaali karaa wuu halaagsamay kelimatu halaka bimacnaa maata waa laga cabiraa gaaladana khaas kuma aha ee dadka saalixiinta xataa ambiyadaa la dhihi karaa halaka bimacnaa maanta nabiyullaahi muxuu ahaa yuusuf soo maaha fii suurati haafir walaqad jaa'akum yuusufu min qablu bilbayinaati xataa idaa halaka qultum lan yabca allahu min bacdihi rasuula xata idaa halaka markuu dhintay waay marka yani halakadaasi hadda haddaa isticmaasho waaba lagula yaabi sooma marka waa caadiya dhimashaa loo isticmaala ayib inta badan kutubta waxaa aad aad ugu arkaysaan kutubta miiraadka iyo dhaxalka iyo aad u isticmaasha halaka haalikun wa taraka kada wa kada ayib fa kaana wuxuu ihi waxa ahaa fiiha wasiyada iyo dardaaranka waxaa dhexdiisa ahaa fa kaana fiiha waxaa ahaa filibili geela dhexdiisa fi hamsin shan dhexdeed shaatun baa ahaatay fa kaana fiiha fi lwasiyati filibili geela dhexdiisa fii hamsin shantii dhexdooda waxaa ahaatay shaatun neef adhi ah xataa tantahiya ilaa ay gaadho ilaa arbacin wa cishiirana ilaa afartan waxaan u jeedaa labaatan geelu ka gaadho adhigaa umbaa laga bixinaya in ai waxaan ahayn aan laga bixin karin ilaa uu ka gaadho ai basa in laga bixinayo maalik iyo axmed baa qaba oo xataa ninkii labaatanka geela lahaa ama han iyo tobanka lahaa hadduu neef geela rabo inuu ka bixiyo lama ogole ai ha ka bixiyay qabaan ayb shaafici iyo jumhuurtaa qaba hadduu geel bixiyo waa ku filanta tujzi bay leeyayb faidaa balaqad hadday gaadho geelii ilaa fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaatay bintu makhaadin ilaa ilaa laga gaadho fain lam yakun hadduusan ahaanin bintu makhaadin fabnu labunin wa waa qaalinkii sanadkii saddexaad ku jiray faidaa zaadad hadday ziyaado calaa hadday ka ziyaado fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaatay bintu labuunin qaalintii sanadka saddexaad ku jirtay ilaa ilaa laga gaadho faida zaadad hadday ziyaado waaxidatan hal neef hadday ziyaado oy noqoto faida zaadad hadday ka ziyaado waaxidatan hal neefa fa fiiha dhexeeda waxaatay xiqatun qaalintii sanadka saddexaad ku jirtay ilaa iilaa neef laga gaadho faidaa zaadad hadday ziyaado oo lixdan iyo kow noqoto fa fiiha dhexeeda waxa atay jadacatun qaalintii sanadka shanaad ku jirtay ilaa hamsin wasabciina ilaa toddobaatan iyo shan neef laga gaadho faidaa zaadad hadday ziyaado oo toddobaatan iyo lix ay gaadho fa fiihaa waxaa ahaatay ibnataa labuunin laba qaalmoodoo sannadkii saddexaad ku jira ilaa tisciina ilaa sagaashan neef laga gaadho faida zaadad hadday ziyaado oo sagaashan iyo kow ay gaadho fa fiiha waxaa ahaaday dhexdaada waxaa dhexdeedao ku waajibaya xiqataani laba qaalmoodoo sanadkii afraad ku jira ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan laga gaadho faidaa kaurat alibilu geelu hadday badato oo ka badato fa fii kulli hamsiina konton kasta dhexdiisa waxaa ahaatay xiqatun wa fii kulli arbaciinana ibnatu labuunin ba ahaatay intaa waynu soo marnayd soo xalay baan faahfaahinteeda ku soo dib ugu laaban wa fi lhanami adhiga dhexdiisa waxa ahaaday min arbaciina shaatin afartan neefoo adhiya yani waxaa dhexdiisa ah shaatu neef adhiya ilaa ishriina wa mia ilaa boqoliyo labaatan adhigu gaadho faidaa zaadad hadday ziyaado hal neef haday ziyaado oy noqoto boqoliyo iyo kow fa fiiha waxa ahaatay shaatayni laba neefoo adhiya ila mi'atayni ilaa laba boqol laga gaadho faida zaadad hadday labada boqol ka siyaado oy noqoto laba boqol iyo kow iyo wixii ka badan fa fiiha dhexeeda waxa ahaatay alaau shiyaahin saddex neef oo ila ilaa alaau miatin ilaa saddex boqol laga gaadho fa idaa zaadad hadday ziyaado bacdu markaa kadib oy saddexda boqol ka siyaado fa laysa ma ahaanin fiiha dhexdeeda siyaadada wey shay-un waxba ma ahaanin xataa tabluqa ilaa ay gaadho arbacamia afar boqol ilaa ay gaadho bimaanaa saddex wixii ka siyaadsan oo dhexda ku jira waxba laga soo qaadi maayo ilaa ay ka gaadho fa idaa kaurat ilghanamu adhigu hadduu bato oo afarta boqol iyo wixii siyaasan afar iyo wixii ka siyaasan uu gaadho fa fii kulli mi'atin boqol kasta dhexdiisa waxaa ahaatay shaatu neef adhiga boqolkiiba neef ka bixi markaa wakadalika sidaasoo kale xaaluu la mid yahay laa lama kala madho oo lama kala saaro bayna mujtamicin mid isku jira waan soo miaalina sooma walaa yujmacu lama kala laysuma keenoo layskuma soo daro bayna muftariqin mid kala tagsan oo kala madhan makhaafata sadaqati zaka ka cabsideeda darteed cabsi zako ama yarayn ama meeshood wax ka saaraysaan darteed ayb wamaa kaana wixii ahaaday min khaliitayni kuwa wax isku darsaday fahumaa labadoodu yataraajacaani way isku noqonayaan bisawiyati si siman bay isugu noqonayaan laa tu'khadu lama qaado harimatun mid duqowdoo da'ah walaa daatu caybin mid ceeb u saaxiibana lama qaado min alhanami aiga ka ama min alhanami lagama qaado rawa waxaa wariyey wa abu daawuud wtirmidi wa qaala wuxuu ihi xadiiun wfii hada habari xadiikan waxaa ku sugan min riwaayat zuhri can saalimin buu ka warinaya mursalan asaga oo aan la sheegin saxaabiga soma jeed yani riwaayada hore ama ariiqa hore waa musnad oo waa zuhri can saalim can abiihi saalim bn cabdilahi عن cumar waay can saalim can abiihi ibni cumar can rasuuli illah marka waa musnad soo ma ariiqan kale waa mursal oo saxaabigii lama sheegin can saalim oo taabici ah baa rasuulka ka warinaya waana mursalka midka loo yaqaano ayb wa fii hada alhabari waxaa ku sugan min riwaayati zuhri can saalim buu ka warinaya saalim bn cabdillahi bni cumar mursalan xaaluu yahay mid aan saxaabiga la sheegin wuxuu yidhi faidaa kaanad hadday ahaato ari geeli waay xdaa waishriina wa mia boqoliyoabaataniyo kow fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday alaau banaati labuunin saddex qaalmood oo ku jira sanadkii saddexaad xataa tabluqa ilaa ay gaadho ilaa ay ka gaadho ayb faidaa kaanad hadday ahaato faidaa goortii kaanad ay ahaato iyo markay noqoto fa fiihaa waxaa ahaaday dhexdeeda binta labuunin laba qaalmoodoo sanadkii saddexaad ku jira wa xiqatun iyo qaalin sanadkii afraad ku jirta sababtu maxay tahay waan soo sheegnay soo maaha leanna hal konton iyo iyo labo afartanaad waay saasay ku imaanaysaa ayib ayb xataa eh, tabluqa ilaa ay gaadho ilaa ay gaadho yani boqol-iyo sagaashan iyo soddon ilaa ay gaadho intaa umbaa ka baxaysa fa idaa kaanad hadday ahaato arbaciina wa mia hadday noqoto fa fiihaa dhexdeeda waxa ahaatay xiqataani laba qaalmood oo sanadkii afraad ku jira wa bintu labuunin iyo qaalid sanadkii saddexaad ku jirta sababtana waa laba kontonaad iyo hal afartan ayb xataa tabluqa ilaa ay gaadho ia iyoaaaiyolaa ay gaadho sidaa intaa unbay noqonaysaa ma siyaadayso faidaa balaqad hadday gaadho geelii hadday gaadho fa fiihaa dhexeeda waxaa ahaaday alaau xiqaaqin saddex qaalmood oo sanadkii afraad ku jira sababtana waa saddex kontonaad ayb xataa tabluqa ilaa ay gaadho ila ay gaadho sidaa unbay ahaanaysa wax isbedelaya ma jiro fa idaa kaanad hadday ahaato sittiina wa mia boqoliyo lixdan hadday noqoto fa fiha dhexeeda waxa ahday arbacu banaati labuunin afar qaalmood oo sanadkii saddexaad ku jira xataa tabluqa ila ay gaadho tisciina wasittiina wa mia boqol iyo lixdan iyo ay ka gaadho ah, afartaasina waxay ku imaanaysaa bimacnaa afar afartanaad waay ayib soo faida kaanad hadday ahaato marka sabciina wa mia boqol iyo toddobaatan hadday gaadho fa fiihaa dhexeeda waxaa aday alaau banaati labuunin saddex qaalmoodoo sanadkii saddexaad ku jira waxiqatun iyo mid sanadkii afraad ku jirta oo markaasi waa hal kontonaad iyo saddex afartanaad ayib xataa tabluqa ilaa ay gaadho tiscan wa sabciina wa mia faida balaqad hadday gaadho amaaniina wa mia boqol iyo siddeetan fa fiiha dhexeeda laba sanadkii afraad ku jira wabnata labuunin iyo laba sanadkii saddexaad ku jira limaada laba kontonaad iyo laba afartanaad way markaa xataa tabluqa ilaa ay gaadho tiscan wa amaaniina wa iyo siddeetan iyo sagaal faida kaanad hadday ahaato wa mia boqol iyo sagaashan markay gaadho fa fiiha dhexeeda waxaaday alaau xiqaaqin saddex saddex qaalmoodoo sanadkii afraad ku jirta wabnatu labuun xataa tabluqa ilaa ay gaadho tiscan wa tisciina taasina waa saddex kontonaad iyo iyo hal afartanaad bay noqon markaa faida kaanat hadday ahaato miatayni laba boqol fa fiiha arbacu xiqaaqin afar sanadkii afraad ku jira leanna waa afar kontonaad soo maa aw amase hamsu banaati labuun ama shan qaalmood oo sanadkii saddexaad ku jira oo markaa maxay noqonaya labada boqol laba siba waad u dhigi kartaa inaad ka dhigto afar kontonaadna waad heli kartaa inaad ka dhigto shan afartanaadna waad heli kartaa labadaba khiyaar waa kuu furaya ayib ilaan labadu ay noqon karaan ay siniina da'aaddaas ama sannadahaasi tii ah oo wujidla la helaba ukhidad waa la qaadi waa tan dambe laba boqol markay gaadho da'da yar haddii la helana waa la qaadi da'da weyn haddii la helana waa la qaadi isku mid wey macnaha ayib rawaa waxaa wariyey mursalka abu daawuud baa wariyey waa saxiix waa saxiix leanno qaacidadii baaba keenayso axaadiistii hore qaacidaday bixiyeenoo la tafsiiliyey un waa ilaan markii la soo gaadhay axaadiistii hore maxayna dheheen fa fii kulli hamsiina xiqa wa fii kulli arbaiina bintu labuun soo saa laynama ti oonu tafsiiliye wey xadiikan mursalka marka waa sugan yahay macnuhu waa macno saxiixa wey wacan mucaadi bni jabalin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi bacanii waxaa i diray rasuululahi sal lay slam rasuulka ayaa i diray ila alyamani yaman buu ii diray wa amaranii wuxuuna i amray an aakhuda inaan qaado min kulli alaaiina soddon kasta xaggiisa inaan ka qaado oo minalbaqari lo'da ka mid ah tabiican inaan ka qaado yani wayl oo sanad jiro sanadkii hore ku jira aw tabiicatan ama wayl wa min kulli arbaciina afartan kastana xaggiisa inaan ka qaado musinnatan sanadkii labaad mid ku jirta musinnatan iyadana waxa weeyaan waa waa qaalin sanadkii labaad ku jira sanad baa u dhammaaday sanadkii labaad ku jirta wa min kulli xaalimin mid kastoo qaangaadhay sida abu daawuud iyo khayrka ilmuxtalim waa mid kastoo qaan qaangaadhay oo gaalada ka midana diinaaran inaan ka qaado ayuu i amray aw ama cid lahu ama wax u dhigma mucaafira oo maryo ah mucaafira waa maryo yaman lagu samayn jiray oo qabiil magacaa lahaa loo nisbayn jiray oo maryo caanay ahaayeen ama diinaarkaa wax u dhigmo qiimihiisoo kale leh oo maryo ah inaan ka qaado ayib rawaah waxaa wariya alhamsatu shantii baa walaysa ma ahaanin buuhi libni maajah ibnu maajah uma ahaanin fiihi xadiidka dhexdiisa xukmu lxaalim qaybtan dambe wa min kulli xaalimin xukumkeeda ibnu maajah ma warinin inta horuu wariyay saasuu ka wada xadiidkaasi waxaa saxiixiyey waa xadiid sugan waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh sidoo kaleeto waxaa saxiixinaya alimaam daaraqutni ibnu jaaruud waxaa taxsiininaya alimaam tirmidi waa sugan yaha xadiikaas waana xadiidka asalka u ah iyo zakadeeda ayb yani qiyaasta zakadu kaga waajibaysa iyo nisaabkeeda nisaabka zakadu kaga waajibtaay oo wixii ka yar ayna zaka ku waajibaynin waa soddon neef soddon wixii ka yar zaka laguma leh markay soddon gaadho ayay miqdaarkii iyo nisaabkii gaadhay ayb waxaa ka baxaya muxuu ahaayey e, ama weyl sanadkii ugu horreeya ku jirta ama weyl yani mid dhadig lab ah oo sanadkii isagana ugu horreeya ku jira tabiic aw tabiica saas macnaha tabiic aw tabiica kaasaa ka baxaya haddii ay soddon tahay hadday afartan gaadho waxaa ka baxaya ayadana qaalin jirta sannadkii labaad ku jirta oo sannad u dhammaaday waxay ku kala gedsan yihiin musinnadu sannad bay dhammaysatay kii labaadna way ku jirtaa laakiin tabiica iyo tabiicadu waa weysha iyo weylka hooyadii daba socdo sannadkii u horreeyabuuba ku jiraaba sanad uma dhammaanin weli markaasaa tabiic la yidhahda ama tabiica ayb marka soddonkana kaasaa laga qaadi afartankana kaasaa laga qaadi sidaasaa lagu wadaya qiyaasta wixii aan sidaa ahayn iyadu intaaba haddaad fahanto qaacidadu waaba intaaba afartankiina musinna ka qaad soddonkiina tabiic aw tabiica ka qaad wabilahi towfiiq oon u qaybin adiga soddon iyo waxaad u kala dhigtaa afartan ma kuu qaybsamaysaa wixii aan qayb aqbalayninna waxbaha ka soo qaadin somaynaa dhin afartan konton hadday gaadho maxaa laga bixinaa kontonka maxaa laga bixin hal musinna umbaa laga bixinaya leanna afartankii unbay ka agdhowda soddon ma qaybsanto hadday lixdan gaadhana laba tabiic baa markaa ka baxaya laba soddonaad baynu sooma laba tabiic ka dhig markaa hadday toddobaatan gaadhana musinno iyo tabiic maxaa waa afartan iyo soddon hadday siddeetan gaadhana laba musinno lodaa ugu fudud marka lodaa ugu fudud dhaqashadeeduna waba iska yarayd caalamul carabi wakhtigii waxyigu degayay meeshii waxyigu ku degayay iyo loda dhaqashadeedu aad bay isaga yarayd saas daraaddeed baa nusuusta sida geela iyo adhigu ugu badan yahin loduguma badnaloduguma badna nusuusta ku soo aroortay aad uguma badna ayada marka lodana sidaasaa loola dhaqmayaa kadib xadiidku wuxuu dabadhigay wa min kulli xaalimin diinaaran qaybtan dambe waxay ku saabsan tahay gaaladii dowladda islaamka hoos joogtay oo heshiiska lagula jiray inay ku hoos noolaadaan dowladda muslimka sanadkiibana xoolo bixiyaan marka ninka qaangaadhka ah ee gaaladaa ka mida waxaa laga qaadayaa sanadkiiba hal diinaar saasuu nabigu ku yidhi ninka la yidhaahdo mucaad hal diinaar waa wax hadda u dhigma taqriiban waa dahab waa wax hadda u dhigma afar giraam iyo bar dahaba afar giraam iyo rubuc bar iyo rubuc dahaba waa u tegi doonaa insha allahu tacala haddii diinaarkaasi uusan hayninna diinaarkaa wax u dhigma oo dhar ah ka soo qaad dhar ka soo qaad oo maalan eh, hal diinaar suuqa marka la fiiriyo dhar muxuu ka goyn karaa intaasuu ka goyn karaa intaasoo mitir intaasoo fiit intii uu ka goyn karo ka soo qaad oo dhar ah marka ama diinaar ka soo qaad ama dhar ka soo qaad sidaasuu nabigu amray buu ihi salawatu rabbi wasalaamu alayh xadiikaasi macnahaasuu faa'idaynaya ujeeddada hadda la gelaya waa qaybta hore waay ee lo'da ku saabsan wa can yaxya bn اlxakam ana mucaadan radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi bacanii waxa i diray rasuululahi sl lay waslam rasuulkaa i diray usadiqu anigoo sadaqada ka soo uruurinaya ahla alyamani ree yamaneed anoo sekada ka soo qaadaya fa amaranii wuxuu nebigu amray an aakhuda inaan qaado min albaqari lo'da xaggeeda min kulli alaaiina sodonkiiba sodonkii neefba wayl hooyadeed la socoto sanad ee ku dhex jirta wa min kulli arbaciinana inaan ka qaado musinnatan mid sanadkii labaad ku jirta qaalin sanadkii labaad ku jirta fa caraduu calaya waxay ii soo bandhigeen ree yamaneed an aakhuda inaan qaado maa bayna alarbaciina waalhamsiin kontonka iyo afartanka inta u dhaxaysa inaan wax qaado yacni afartan waa loo sheegay soo afartan wuu ii sheegay nebigu sal alla alay soddonna wuu ii sheegay laakiin markay afartan dhaafto iyo konton inta u dhaxaysaay waxay yidhaahdeen iyada lafteeda waa xoole waana siyaadee iyadana wax qaad saasoo ka wada wamaa bayna asittiina waasabciin lixdanka iyo toddobaatanka inta u dhaxaysana inaan wax qaaday i amreen ayib ayay ii soo bandhigeen waay wamaa bayna amaaniina waatisiin sagaashanka iyo siddeetanka inta u dhaxaysana inaan wax ka qaado ayb saasay soo jeediyeen buuhi oy ku taliyeen faqadimtu waan soo galay buuhi nebigaanu imid sal lay waslam faqadimtu waan soo galay oo arrintii baan ka imid fa ahbartu nebiya nebigaan u warramay sal ley wasalam warkii ay soo jeediyeen baan u sheegay fa amaranii wuxuu i amray anlaa aakhuda inaanan qaadin fii maa bayna daalika intaa waxa u dhaxeeya inaanan wax ka qaadin saas way macnaha ayb ana alawqaasa yani kuwaa dhexda ku jiraayay la fariidata wax waajib ah fiha dhexda inuusan ahaan awqaasta waxaa la yidhaahdaa waa jamcu waqas ama jamu waqsin waqaskana waxaa la yidhaahdaa maa bayna alfardayn baa la yidhaahdaa cinda aljumhuur labada tiree isku xigta ee sekadu ka waajibayso inta dhexda ku jirtae u dhaxaysa ayaa la yidhaahdaa awqaas la yidhahdaa ama waqas la yidhahdaa geela iyo adhiga iyo kulli iyo lodaba yani wax weeyaan maalan waxaynu nidhi shan neef baa geela sakadu ka bilaabata ta ku xigta gormay waajibtaa neefka labaad ee adhiga ah markuu toban gaadho soomaa toban iyo afar inta u dhaxaysa awqaas baa la dhahaa waxba laga soo qaadi maayo iyo shan inta u dhaxaysana waxba laga soo qaadi maayo wahaakadaa ariga afartan yaa neefka ugu horreya ku waajiba soo ma neefka labaadna markuu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow inta u dhaxaysaayi waa awqaas waxba laga soo qaadi maayo lo'da sidoo kale soddon iyo afartan inta u udhaxaysa afartan iyo konton inta udhaxaysa labada tire ee midda dambe ay siyaadada keenayso inta u dhaxaysoo dhan wax ka soo qaad male awqaasta taasaa la yidhaahdaa cinda masaladu waa sida rawahu axmed baa wariya xadiidka waana xadiis daciifa wey waa xadiid daciifa ah. dhowr cilladood buu qabaa cillada koobaadi waxa weeye salamata bnu usaama in ku jiro majhuul ah sheekhiisa yaxya bnulxakam isaguna waa majhuul inqiaac baa ku jiro yaxya bnulxakam iyo mucaad wax maynan kala maqlin sida ibnu xajar fii tacjiil ilmanfaca uu ku leeyahay sidaas daraaddeed saddexdaa ciladood buu xadiisku daciif leeyahay ma sugna marka ayb wa can rajulin nin waxaa laga warinaya laakiin masalada uu faa'iidaynayo oo ah labada masale uu faa'iidaynayo sakada lo'dana xadiiska horaa ku tusaya masalada awqaasta inaysan waxba lagu lahaynna axaadiista kale aan ka faa'iidaysanay marka wuxuu faa'iidaynayo axaadiista kalea ku tusaysa lakin isagu waa daciif wa can rajulin nin waxaa laga warin oo yuqaalu lahu la yidhahdo sicrun la yidhahdo sicrun nin la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sicr ibnu daysam alkinaani ayib yani waxa weeyaan saxaabi buu ahaa raggii sakada soo ururin jirayna ka mid buu ahaa ninkaa waxaa laga warin can musadiqi rasuulilahi sal lay waslam rasuulka sakadiisa raggii soo ururin jiray wuxuu ka warinaya ah. saasoo idinma qoraya annahumaa ayagu oo kuwa sakada soo ururin jiray qaalaa inay yidhaahdeen nahaanaa waxaa naga reebay rasuululahi sal lay wasalam an na'huda inaan qaadna buu rasuulku naga reebay shaafican neef riman washaaficu wuu fasiro allatii midda wey fii batnihaa caloosheeda uu ku jiro waladuhaa ilmaheedii neefka riman ee uurka ku sida ilmaha kaa inaan dadka ka qaadno sake ahaan uga qaadno nebigu waa naga reebay sidaasuu warinayaa ayb xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo muslim ibnu shucba oo majhuul ah wa cala hada alasaas buu sheekh albaani ku daciifiyey wa can suwayd ibnu hafala ama suwayd ibnu hafala radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi ataanaa yimid musadiqu rasuulilahi sal lay wasalam sadaqa uruuriyihii nebiga ninkii nebigu soo diray sakadii sadaqada uruurinayay ee arintaa loo soo diray baa noo yimid fa samictu waan maqlay buuhi yaquulu isagoo inna fii cahdii ballankayga dhexdiisa waxaa ahaaday ballanka iyo dardaaranka aan wato ee la ii soo dhiiba waxaa ka mid a allaa na'huda inaanaan qaadin min raadici labanin mid caana nuugaya inaanaan wax ka qaadin raadici laban waa ilmaha yarka ah ee hooyadii naaskeeda nuugaya waa ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo ama loo ha noqdo kaa inaanaan waxba ka qaadin buu nabiguna amray ayib walaa nufariqu inaanaan kala gaynin walaa nufaria waanlaa nufariqa inaanaan kala gaynin bayna mujtamicin xoolo isku jira inaanaan kala marin walaa najmaca inaanaan isku darin bayna muftariqin mid kala baxsanna inaanaan isku darin oo yani khashyatu sadaqa wa ataahu waxaa u yimid rajulu nin baa u yimid binaanqatin buu ula yimid hal kawmaa'a oo kurus weyn fa abaa wuu diiday an ya'hudaha inuu qaado hal aad u cayilanoo kurusku ka baxsan aad u kurus dheer ayuu nin keenay kaa qaadi maayo buuhi rawaahumaa labada xadiid kaa horiya kanba axmed wa abu daawuud wanasaa'iy baa wariyey kadalika kan dambe taaraqudin iyo bayhaqina waa wariyeen waana xadiid xasan ah sida muxuu ahaaye sheekh albani iyo sheekh shucayb arnawti ay leeyihiin xadiidkani waa xadiid xasano sugan way kan damba waxaana deliishanaya culimmada qaar ka mid ah oo qaba yacni e, yacni xoolaha kuwooda yaryarkee naaska nuugaya naaska jaqaya ee weli aan hooyo ka gu'in inaan seke lagu lahayn saas qolyaha qaba ayaa deliishanaya waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilm qolyo kalea ka soo horjeedo aharu cumar oo inoo soo socday deliishanaya laakiin xadiidkani qolyaha waxaa qaba daahirkiisana waxaa ka muuqda adhigaa yaryarka ah ama xoolaha yaryarkaee weli yani waxa weeyaan naaska nuugayahay ama kuwo waaweyn ha ku jireen oo ha ku xisaabsanaadeen ama keligoodba ha ahaadeenoo keligood adugu lahow hoosey ku imaan karta hadda waxaaba dhici kartaba inaad kuwa yaryaroo naaska nuugahaya aad iibsataba xoolahaaguba intaa noqdaan wax yaryar un naaska nuugayaba mid weynba malihidba inaad kuwa waaweyn leedahay laakiin kuwani ay raacsan yihiinna way dhici kartaa xadiidku marka ma kala qaadin daahirkiisa waxaa ka muuqata inaan yani xoolaha yaryarkee naaska nuugaya aan waxba lagu lahayn waase u tegi doonaa masalada wa can cabdillaahi bni mucaawiyat alqaadiri cabdillahi bni mucaawiya waxaa laga warin alqaadiriyi min qaadirati qaysin reer qays qaadiradeeda ka ahaaday qaadiradu waa reer saas way macnaha reer qays qabiilka qays la yidhahdo qaysu ayay ka soo jeedaan oo ka dhasheen marka min qaadirati qaysin reer qays qaadiradoodii ka ahaadayoo reerkaa ka soo jeeda qaala wuxuu yidhi qaala rasulullahi sal ly sl wuxuu yidhi alaaun saddex man facalahunna ruuxii sameeya acima wuxuu dhadhamiyey acma aliimaani iimaanka dhadhankiisuu dhadhamiyey yani macaanka iimaanku helay wa man cabad allaha ruuxii alla caabuda waxdahu keligii laa shariika lahu waxna aan la wadaajinin cibaadadiisa wa annahu isagu laa ilaaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ilallaahu alla mooye sidaa ruuxii qira oo wa actaa siiya zakaata maalihi xoolihiisa sakadiisana bixiya tayibatan xaalay raalli ku tahay biha iyada nafsuhu naftiisu raalli ku tahay raafidatan xaalay tahay mid ugu kaalmaynaysa calayhi korkiisa kulla caamin sanad kasta raafidatan calayhi waxaa laga wadaa sakada uu bixinayaa waxay ugu kaalmaynaysaa bixintii sakada ama naftiisa raalligaabaa waxay ugu kaalmaynaysaa bixintii sakada raafidatan calayhi way u kaalmaynayso dee markaad wixii ku qanacsan tahay ood raalli ka tahay oo hawaabkii ajirka aad ka helayso aad yani waxa way hunguriyeynayso inaad bixiso markaa way kuu fudaaneen saas man caawin wey marka walaa yucطi aan siinayninoo bixinaynin alharimata neefka duqoobay wala darinata iyo midda yani waxa weeyaan eh, cadhada qabta addarina waxaa la yidhaahdaa waa midda aljarbaa waa midda cadhada hayso neefku hadduu cadhaysan yahay wax weeyaan waa gooni baa laysaga saaraa xoolahana gooni bay looga saaraa marka haddii sakadii haddii laga soo raadiyeyba middii aad gooni isaga saartay aad tidhao tan layga qaado wala darinata midda cadhaysanna aan bixinayn wala mariidata midda jiranna aan bixinayn wala sharata kuwa yaryarka ah iyo neefka sharlaha ah aan bixinayn ah, waxaa la yidhaahdaa sharadka waxaa la yidhaahdaa waa siqaaru lmaali wa shiraaruhu xoolaha kiisa yar yarka ah waa la yidhaahdaa waxaa kaloo yidhaahdaa xoolaha qaybtiisa xunxun neef waxaa jira hadduu caano leeyahayna khariban oo dhib badan haddii gaadiid ahaan loo isticmaalayo gaadiid ahaan ku xun haddii xoolaha la socoshadiisa la yidhaahdana gooni udaaqa oo dhib badan midka kadeedkii rafaadkaabaa sharad la dhahela wala sharada kaa dhibka badanee rafaadkaana iyo ku yarka aan bixinayn alla'iimati ee haddana magaanta ah la'iimada waxa la waa neefka caanaha yar alla'iima magaanta ee caanaha yar aan taa bixinayn min wasati amwaalikum laakiin xoolihiinna kuwooda dhexdhexaadka ah kuwaa bixiya wa kuwa xunxunka un ha aadine kuwa waaweyn kuwa wanaagsanee fiicanna laydinka qaadi maayo laakiin min wasati amwaalikum xoolihiinna kuwa dhexda ku jira maxaa yeele faina allaha alle lam yas'alkum idinma weydiisanin khayrahu xoolaha kuwooda ugu fiican idinma weydiisanin walaa ya'murkum idinmana amrayo oo idinma fasaxayo wey bisharihi xoolaha kuwooda ugu shar inaad bixisaan kuwa ugu liitana aadina kuwa ugu fiifiicanna laydinkaba qaadi maayo laakiin kuwa dhexda ku jira kuwa iyadaa bixiya wey macnaha ruuxii sidaa yeelaayay iimaanka macaankiisuu dhadhamiyey rawahu abu daawud baa wariya xadiikaasi waa xadiid saxiixoo sugan sanadkiisa waxaa jayid ka dhigay alimaam atabaraani sheekh albaanina wuu saxiixinaya ujeeddaduna waxa weeye ruuxa sekada bixinaya xoolaha qaybtiisa liitana laga qaadi kuwa aad u sarreeyana iyadana laga qaadi maayo inuu isagu baxsado mooye sida ninkii xadiiska inoo soo socda tilmaami doono hada wabilahi towfiq wsal allahuma slm ala nabiyina muxamed wala ali w saxbi